الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مالك رحمه الله ما جاء في الشركة والتولية والإقالة هذه ثلاثة أنواع من المعاملات المعاملة الأولى الشركة وهي أن يشتري الرجل بضاعة ما ma fayaquula liaakhar ushrikuka fi hadihi اlbidaacati fayashtarik almushtari aلthani maca almushtari alأwal fi اlbidaaca wayadfacu qisطahu min aلthaman hadihi sharika wالtawliyatu an yaquula lahu wallaytuka hadihi albidaaca ishtaraa bidaacata bimiئati dirham fama acjabathu faqaala liaakhar wallaytuka hadihi اlbidaaca wamacna tawliyati ana almushtari aلthani yaakudu hadihi اlbidaaca binafsi اlmablaq aladi ishtaraaha bihi almushtari alawal yadfacu nafsa almablaq hadi ismaha atawliya faالtawliya laysa fiiha naqs wala ziyaada laa yaziidu fi الthaman walaa yanqusu minhu yaakudu almushtari aلthani binafsi اlmablaq waliqaalatu hiya fasku اlbayci bayna albaa'ici wاlmushtari wahiya maakuudaة min iqaalati اlcahara min iqaalati alcahara qaala maliku fi rajuli yabiicu اlbaza rajul yabiicu lbaza walbazu iyo athiyaab almusanaf mana almusanaf yani majmuuc min ciddati asnaaf baz misri baz hindi baz bakistani bangali siini wayastahni hiyaaban biruquumiha cindahu cishruuna kiisan min alaqmishati aw ilbazi lmukhtalif fayaqulu lahu ana ushrikuka fi hada albaz waastahnii huluثa minha yaquul ana ushrikuka fi hadihi alaqmisha walaakin astafnii rubcahaa m kaanat cishriina kiisa faida istathnaa rubcan minha kam yarjicu lahu kam yabqa lahu la baqiya lahu hamsa hamsa cashara fi sharika qul anaa astafnii rubcahaa kam yabqa lahu fii khaasati milkihi amsa ويستثني ثيابا بruquumiha والruquum jamcu raqmin والmaqsud الnوع والsinf ويstaثني ثiyاabا بruquumiha أنhu إn اshtarطa أn يkhtaara min ذlika الraqmi falaa bأsa bih الshuruuط أw مaqaaطiع الxquuqa cinda الshuruuط faإida اstaثnىa fi اlbayci cinda caqdi safqati qaal ana ashtarii ana abiicu laka haadihi bilmushaarakati waastafnii khamsata akyaas ayib wa ana akhtaaru asnaafa hadihi alkhamsa liannaha mukhtalifa hunaaka nowcun qaali nowcun radii nowcun mutawasit fayastathnii wayashtarid cinda alistithnaa anahu yakhtaaru maa yuriid qaala maalik anahu in ishtarada an yakhtaara min dalika araqmi yani min dalika asinfi wannawci falaa ba'sa bihi laa shaya fi dalik wain lam yashtarid an yakhtaara minhu min araqmi xiina istathnaa ma ishtarada an yakhtaara minhu cinda alistihnaa ma ishtarada qaala wain lam yashtarid an yakhtaara minhu an yakhtaara min araqmi xiina istafnaa huwa istanaa qaala ana astafnii rubcaha laakin ma shtarada cinda alistithnaa'i annahu yakhtaar bal qaal waana astafnii rubca hadihi alaqmisha maa bayan fi shardi annahu yakhtaar fain lam yajri hada ashardu fi likhtiyaari cinda albayci yaquul fainii araahu ara albaa'ica shariikan yani lilmushtari fii cadadi اlbazi aladi ishturiya minhu faida ma ishtarata anahu ikhtaar bal ishtarata shardan muطlaqa yaquul malik araa ana hada albaa'ic yakunu shariikan lilmushtari almushrak fi cadad اlbazi aladi ishturiya minh fi lbazi kulih yakunu mushaarika ayb liannahu ma ishtarada fi اlأwl anahu yakhtaar yaqul wالsabab wadalika ana athawbayni yakunu raqmuhumaa sawaa wa baynahumaa tafaawut fi اthamn yaquul yumkin an yakuna thawbaani min sinfin laakin baynahumaa tafaawutun fi thaman faida araada an yakhtaara albaa'icu sinfan gaaliyan yatadarar almushtari yatadarar faidan ida ma ishtarada fi shardi alawali annahu yakhtaar bal shaarakahu waاstahnaa faqad faina hada albaa'ica lihadihi alaqmisha yakunu mushaarikan aw shariikan liman ashrakahu fiiha hada mafhum mafhum qaala maliku wاlamru cindana anahu laa ba'sa bالshirki wالtawliyati wاliqaalati fi الطacaami wغayr qabda dalika aw lam yaqbid ida kana dalika bالnaql alimaam malik yaqul laa ba'sa fi lmushaarakati wala fi الtawliyati wala fi اliqaala whada fi الطacaami wa fi gayri طacam wadalika ayضa la farqa bayna alqab bayna an tajri hadihi اlmucaamalaatu qabla alqabli aw bacda alqabl maala dahaba sheekh cabdallah ila suuq washtaraa casharata akyaas min alqamxi uma qaala liaakhar qabla an yaqbida min asuuq ana ishtaraaha min asuuq lakin ma qabadaha qaala ana ushrikuka fi hadihi اlcashara biاlmunaasafati imaam maaliki يجوز لا بأس لا شيء في ذلك مع أنه ورد النهي صريح في بيع الطعام قبل القبض والشيخ عبد الله ما قبض فكيف هذا ما مالك يقول هذه ليست بيوعا هذه لها أسماء أخرى تولية شركة إقالة ليست بيعا فإذا لها أسماء أخرى وليست بيعا وإنما هي من باب الإحسان والمعروف من أجل هذا يقول laa ba'sa bالshirki wالtawliyati wاliqaalati fi الطacaami limaada yukhasis الطacaam liأnnahu warada الnahyu can bayc الطacaami qabla اlqabd wahuna lam yajri اlqabdu faqaal qabda dalika aw lam yaqbid laa farqa ida kana dalika bالnaqd bishart bisharطi waaxid wahuwa an yakuna hunaka naqd yani athani yanqud thaman walam yakun fiihi ribxun walaa wadiica walaa naqs laysa fiihi ziyaada walaa naqs walaa taakhiir wa qowluhu walaa taakhiir macnaahu tafsiir lilnaqdi yani laysa fiihi taakhiir walaa naqs min athaman walaa ziyaada fi thaman liannaha idaa saarat hadihi lumuur wadiica aw rab akhadat isman aakhar wahuwa bayc jadiid laysat iqaalatan walaa tawniyatan walaa sharkatan akhadat isman aakhar yaquul fain dakala dalika ribxun aw wadiicatun aw taakhiirun min waaxidin minhuma min almushrik wاlmushrak saara baycan yuxiluhu maa yuxilu lbayc wayuxarimuhu maa yuxarimu lbayc walaysa bishirkin walaa tawliyati walaa iqaala faida alimaam malik yashtarii an yakuna binafsi thaman faida zaadat thaman aw naqas thaman saarat buyuucan jadiidatan waharajat can hadihi alasmaa walaa tusama xiinaidin biiqaalatin walaa bitawliyatin walaa bishirki qal malik wman ishtaraa silcatan bazan aw raqiiqan yani cabdan fabata bihi yani qaطca albayca wa akhada almabiica dabta yani infasala albayca aw infasala bilbayci waxaaza almabiica intaha akhada mabiicahu wa dafaca hamanahu uma sa'alahu rajulu an yushrikahu fafacal wanaqada hamana saaxiba silcati jamiican wanaqada hada musanna wanaqada man yanqud almushtari alawal wathani wanaqada athaman man yanqudaani thaman saaxiba silca yani alawal wathani yatashaarakaani fi lmabiic wa dafaca athamana lisaaxibi silcati ayb uma adraka silcata shayun yantazicuha min aydiihimaa daharat hadihi asafqa annaha safqa calaa gayri shay hada baaca shayئan laa yamlikuhu saarat mustaxaqatan lilgayr qaala uma adraka silcata shayun yantazicuha min aydiihima kayf hada yani saarat shay aakhar lishaksin aakhar faida saarat shayan aakhar macnahu ma saxa albay waidaa ma saxa albaycu tuntazaca haadihi min aydii almushtari alawal wathani wa tarjicu ilaa saaxibiha uma adraka silcata shayun yantazicuhaa min aydiihima faina almushraka yaakudu almushrak huwa almushtari aljadiid athani faina almushraka yaakudu min aladii ashrakahu haman yaakudu min almushrik cindanaa mushrak wa mushrik almushrik huwa almushtari alawal wlmushrak almushtari thaani faina almushraka yaakudu min aladii ashrakahu haman yaquul hadihi asbaxat mustaxaqa lilgayr wa ana dafactu hamsiin bilmiya rajac lilhamsiin ayb almushra kul waa mushari musharak musharik kul waa yani nabni min facala aw afcala kul waa facala aw afcala faina almushraka yaakudu min aladi ashrakahu lakin qowluhu min aladi ashrakahu yadulu cala anaha min afcala ayb wayadlubu ladii ashraka bayachu ladii baahu sila ayb halba almushtari alawal yarjic cala albaaci fayaquul anta bicta lii bidaacatan aw silcatan laysat laka rajic lii lmablag ilaa an yashtarita almushriku cala aladii ashraka bixadrati albayci wa cinda mubaayacati albaa'ici alwali wqabla an yatafaawata dalika ana cuhdataka cala aladii ibtactu minhu laakiin in sabaqa shardun min almushrik almushtari alwal sabaqa shard aysh huwa cindama kana yashtari albidaaca sharada cala almushrak almushtari athani anahu yashtari hadihi albidaaca maca hada albaa'ic wa ana ushrikuka fiiha walaakina alcuhda calaa hada albaa'ici walaysat calayk faidaa kaana sabaqa min almushrik hada shardu cinda albayci alwal wa cinda mubaayacati albaa'ici alawali wa qabla an yatafaawata dalika yani qabla an yafuuta almajlis alawal in sharata hada almushriku hada sharta فإma أhdة hada almabiic bالnisbaةi lilmushtari aلthanي calى اlbaaic اlأwl hada mafhum ila an yshtarida almushriku calى اladii ashrak wahuwa اlmushtari aلthanي bxadrat اlbayci wahuwa cinda shiraaءi hadihi اlbiضaaca min albaa'ici وعnda مubاayacaة الbاaئc الأwl وqبla an yتfawta dalika qabla an ynتهi hada الmجlis أna cهdataka alcuhda hiy almuطaalabة yعni yqul almushrik lilmushrak cuhdatuka وmuطaalabatka إida saarat hadihi silcaة mustaxaqة عlى اlbaaئci walaysat calayha faida saarat haakada aw saara hada sharطu fasaarat silcatu mustaxaqah lilgayr yarjicu albaa'ic almushtari athani calaa man cala albaa'ic wain tafaawata dalika lakin hada sharطu ma jaraa fi ahnaaءi اlbayci tafaawata dalika yani ma jaraa hada sharطu أثناء البيع وفات البائع hada shardu fata albaa'ica alawal yani lama yushtarad calayhi lama yushtarad cala albaa'ic alawal fashardu aakhar wa huwa almushtari alawal batil faida qaala bacdamaa intaha hada almajlis washtaraa hadihi albidaaca qaala liman ashrakahu fiihi cuhdatuka cala albaa'ici ma aysa qaal wain tafaawata dalika can ifaati hada almajlis وفات هذا الشرط البائع الأول فشرط الآخر وهو من المشتري الأول فشرط الآخر المشتري الأول يشترط على المشتري الثاني أن يكون أن تكون العهدة على البائع فشرط الآخر وهو المشتري الأول على الآخر أيضا وهو المشتري الثاني باطل هذا الشرط غير صحيح فإذا saara hada shardu bacda alfawaat ida ishtarada hada almushtari alawal cala almushtari athani ana cuhdatahu cala albaa'ici ida qiil in hadihi in hada shardu bail macnaahu ana almushtari athani yarjicu cala almushtari alawal hada mafhum yaqul wacalayhi alcuhda alcuhdatu calaa man cala almushtari alawal idaa baطla sharطuhu hada almushtari alأwal yashtaridu cala almushtari athani an takuna alcuhdatu cala albaa'ic faإida ma saxa hada shardu macnaahu ana alcuhdata cala almushtari alawal walaysat cala albaa'ic mafhuum masأla أkraa qaala malik fi rajuli yaqulu lirajul ishtari hadihi silcata baynii wa baynaka yaquul ishtari hadihi silca bayni wa baynaka yani ishtarihaa mushaarakatan ishtarihaa mushaarakatan baynii wa baynaka wanqud cannii wadfac cannii ahaman ana maa cindi fuluus anta idfac cannii yaquul ishtari hadihi silca mushaarakatan baynii wa baynaka wadfac cannii qisdii ana faida kaanat asilca tusaawi mia yaquul unqud canii khamsiin wa ana akunu shariikan laka yaquul wa ana abiicuhaa laka ana usawiquhaa fahimtum lmucaamala qul ishtari hadihi silca baynii wa baynik ayb hada waa ثaaniya unqud qisdii ana min athaman anta ana maandi ثالثا يقول أنا أتولى تصويقها وبيعها لك مفهوم قال إن ذلك لا يصلح xiina qaala unqud canii waana abiicuhaa lak limaada laa yasluk qaala wainamaa dalika salafun yuslifuhu iyaahu calaa an yabiicaha lahu hada salaf faqowluhu unqud canii macnaahu anahu aslafa lahu qisطa athaman acطaahu sulfatan faida saara hada qad aslafa juzءa min ahamani lisaaxibihi wanaqada canhu acطaahu fuluusa salafan mafhum acطaahu kaanahu acطaahu salafan ayib anta ida aslafta shaksa shayئa maa laa yajuuzu laka an tastakdima hadihi sulfa watatluba minhu khadamaat liana alqaacida ana kula salafin جر نفعا للمسلف فهو riban وهنا يقول أنا أبيع وأصور هذه خدمات مقابل إيش السلف مقابل التسليف فقال هذه ما يجوز لأن هذه فيها تقديم الثمن وتسليفه وطلب خدمات من المقرض الذي أقرضه وأسلف له hada waadix qaal wainamaa dalika salafun yuslifhu iyaahu calaa an yabiicahaa lahu walow ana tilka silcata halakat aw faatat akhada dalika arajul aladii naqada hamana min shariikihi ma naqada canhu liannahu aslafahu yaquul ana aslaftu canka wadafactu canka faida daacat isilca rajic lii hada almablag aladii ana dafactuhu canka macnaahu idan anahu aslafahu yaquul walow ana tilka silcata halaka aw faatat akhada dalika arajul aladii naqada hamana min shariikihi maa naqada canhu wahuwa haman jusahu fahada min asalaf aladii yajuru manfacata caraftum kayfa yajuru manfacatan ayb low ayarnaa hada asluub aw hadihi mucaamala qaal walow ana rajulan ibtaaca silcatan fawajabat lahu intahat ilmucaamala ishtaraa silcatan wawajabat lahu wadafacat fuluusaha uma qaala lahu rajul ashriknii binisfi hadihi silca wa ana adiicuhaa laka jamiica hadi mucaamala ukra fi lawal yaquul ishtari hadihi silca baynii wa baynaka wanqud cannii wa ana abiicuhaa laka laakiin hunaa huwa ishtaraaha awala wa malakaha wa hiya fii yadihi uma jaaa shaksun faqaala ashriknii binisfi hadihi sila yani ana atawalla aakudu nisfaha laakin laa yadfacu thaman yaquul hada nisfu aladii ana aakhuduhu muqaabila dafci lfuluus ana atawallaa baycaha ma fi qardi huna هنا يقول خلاص أنت اشتريت هذه وملكتها نعم طيب أشركني في النصف فيكون لي نصف هذه السلعة لكن أنا عندي ما عندي شيء أشاركك فيه وإنما أشاركك بعملي وجهدي وأنا أبيع هذه السلعة وأصوره وأنا أبيعها لك جميعا قال كان ذلك حلالا لا بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد بيع جديد ما دخل في ma dakala fi lbayc lwl baacahu nisfa asilcati cala an yabiica lahu nisfa alaakhar yani baaca nisfa silcati wa malakaha uma yabiicu nisfahu wa nisfa saaxibihi hadama mafhum hada fiihi sucuuba noo bixin يحتاج إلى كثرة الكلام